bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa cashirkii lix iyo soddonaad ee kitaabka nuur waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dir bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd azwatu bani qaynuqaac waa siiradii baynu ku jirnay qaybtii ka warramaysay khasawaadka iyo dagaaladii rasuulkii asxaabtu ay la galeen cadowga oo casharadeeda iyo cibrooyinkeeda leh waxa aynu maraynay casrigii rasuulku u noolaa sala allahu calayhi wasalam sanaduna waa sanadii labaad tii saddexaad weli maynaan gaadhin ummaduhu nebigu la kifaaxayey gaal qaybihiisa kala duwan bay ahayn qaarkood waa kuwii joogay maka qaarna madiinay joogeen kuwa madiina mushrik wuu yaraaday laakiin munaafiq iyo waxa badnaa waxa la yidhaahdo yahuudi yahuudda madiine deganaa saddex qolay ahayn oo iyaga laftigoodu taariikhda ay soo degeen boqolaal sano ka horeysay waktigaa nimankii romanka la odhan jiray reer ruom ayaa markay sharkoodii u fadhihi waayeen kristankii waqooyiga ayaa iska soo eriyo xaggaa iyo baytulmuqadas ka soo eriyey iyo shaam madiinay kusoo urureen carabta basiidka dhexdooda ayay beero daaro qalcado ka dhex samaysteen saddex qolay ahaayeen qolo waa kuwan caawa taariikhdooda aynu hayno reer banu qaynuqaac baa la odhanaya labada qolee kalena way dambeeyaan oo sanada afraad iyo sanada shanaad ayay nagu tegi taariikhdooda labada qolaba xagga adeer yar yar kan qayli iyo kollay inaga kaxeeya qoladiina halkaa fadhida habeen walba ina rabshaane marka qolada reer banu qaynuqaac saddexda qolada nebigu heshiis buu la galay calayhi salaatu wasalaam heshiiskaas oo ah in ilaa magta la wada bixiyo la isnabadgeliyo waayo qolo waliba xaggoodu heshiiska jabintiisu ka timi qoladan waynu arki doonaa sababta uu ku yimi heshiiskan inay xaggooda jabiyeen yuhuuddani iyo labada qolada kaleba saddexda qolaba waynu arki doonaa insha allah qoladan u geli laakiin labada qole kale qolo waxaa laha reer banu nadiir oo nebigoo u tegey oo muraad ka dhexeeya ugu tegey ayay isku dayeen inay dilaan dhagaxaan bay usoo diyaarsadeenba ay idhahdeen madaxaan bashaaqino ilaahay baa u sheegayoo intuu meeshii ka carray buu col soo kaxaysto sidii sidiiba lagu weeraray qolada labaad iyaguna maalintii axzaab sanadkii shanaad taariikhda ay gaaladoo dhan madiine kusoo duuleen ayay yidhaahdeen bi waaye maantuu maxamed itaal darayaan raacin oo nimankii ballanta la dhigta kolkaasaa ilaahay colkiina jabiyey iyagiina hilifaan loo qaaday qoladanna waynu arki doonaayo siduu sheeku yaro ishaari doono ma wada cadaynayeen iyadoo heshiiskaa la leeyahay ayaa gabadh muslimad ahoo mid tumaal ah oo qoladan dhexdooda bira ka samaysanaysa ayay yidhaahdeen naa niqaabka iska tuur maxaad indhaha la qarinaysa ila had iyo jeer shayaaiintu iyo dawaaqiidu waxay jecel yihiin dadkan iska qaaqaawan oo rabitaankooda haga caqiidadooda ehm, macnaha waxa ka roon caqliyadooda shahwadooda ka xoogroon rabitaankooda ayaa caqligooda iyo cilmigoodaba ka roon markaasay diiday way ku celceliyeeno way diiday markii dambe iyadoo kii ag fadhido yaro kambaruursatay ayuu mid yuhuudda ka mid ahaa gambadeeda kore iyo faraqeedii hoose ayuu isku xidhay kolkii ay kacday ee qaawanaan u baxday way qaylin nin qiiro lahoo muslim oo meesha joogay ayaa seefta la boodayoo kii baashan ku ficil ka sameeyey buu kurta hordhigay kolkaasay yuhuuddiina isagii bay kusoo yaaceen oo isagii bay dileen labadaa qof kolkii ay dileen baa qayladii gaadhay nabigii asxaabta gaadh baa laga qabto hilifaha loo qaaday dumarkaa muslimiintaee maanta gaaladu iska waxaynayaan intay xabsiga geliyaan xagga hore iyo xagga dambeba ay soo sawirayeen iyagoo ka xumaan kaga samaynaya dadkii noolaa ee shahaamada iyo raganimada ku jirtay agtooda laguma waxyeelayn jirin ama walaashii ha ahaato ama qof kale mar hadduu qof diin leeyo imaan leey oo laga gardaran yahay imashuu ka xigi jiray xaalkooda saasu ahaa dagaalkaa dham waxa uu ku dhacay islaanta ninkaas uu markaa edab ku sameeyey ee qaylisay yaa muslimite waaya saddexda qoloba tacadigaasa yimi cashar buu udhigay nabiguna calayhi salaatu wasalaam haadaa intaa ila garo waidaa kaana lishasi caduwaani qofka bani aadamkii markuu leeya laba cadow fantasara calaa axadihimaa oo midkoodu ka xoog bato xaraka daalika arintaasi waxay dhaqaajinaysaa shajwa alaakhar ka kale murugadiisa ka kale hamigiisa markaad laba cadhow laba cadow leedahay ee aada mid disheed ka adkaato kii kale ogobay cado ayuu melmalcunsan yahay wahaaja wuu dhaqaajinayaa fu'aaduhu waxaa dhaqaaqaya fuaadhu qalbigiisa wadnaha fuglaynaya fatabduu waxa muuqanaysa baqdaahu colaadiisa hayra muktaritin isagoon u aaba yeelayn iktiraasku waa aabayeel isagoon u aaba yeelaynin bicaaqibati cidaa'i cadowtinimadiisu cudibximadu dhali karto wuu iska cadhoonaya isagoo natiijada cadhadiisa kasoo baxaysaba ka fiirsanayninba istraatiijiya dabiiciya weeyaan qofku markuu laba cadow leeyahay ee uu mid jabiyo kiisii kale wuu walaacayaa wuu walbahaarayaa wanka labaad ee la cunayaa inuu isaga yahay buu garanayaa waxyaabaha muslimiinta ceebta haysata maanta intaa dabiiciga sheekhu uu sheegayo waa intay fahmi laayiin iyagu reer galbeedku ama qolada raasamaaliyiinta la idhaahdaa in badan waxay falaasifadooda iyo maamulkooduba ka dhawaajin jireen inay laba cadow leeyihiin midna shuuciyadda yahay midna islaamka weliba shuuciyadda kolka si loo eego niman ilma adeeraho masaalixda isku khilaafay unbay ahaanoo isla wada gaalo ah laakiin asalnimo islaamka isu khilaafsanaayeen kolkii dabeedna shuuciyadda ay jebiyeen sagaashameeyadii ayagaa u takhdiideen dee qadarka ilaahayna kolley kolba quwad buu kala tuurayaa ayaa la weydiiyey wasiirulkhaarijigii talyaaniga ayaa la yidhi awooddiinii weli waa sii wadaane maba iska daysaanba shuuciyaddii dagaalku idinka dhexeeyey kol haddii meesha ay ka baxday weli waxa hadhay buu hi awooddii cagaarnayd awooddii yalowga ahayd hadday meesha ka baxda oo shuuciyadda ah ama casaanka ahayd waxa meesha ku jirtay buu hi awooddii cagaarnayd oo islaamka ah taasi baa dee meesha taallada waaya waa kii sayid raximah raximahullah mufakir ahaa baa kontomeeyadiibuu ka sii warramaya wuxuu lahaa dadka muslimiinta ah maanta reer galbeedka iyo shuuciyadda waxay isxigsiiyaan buu ihi oo yidhaahdaan waa ahlu kitaab nimanka reer galbeedka raasamaaliyiinta ayay isxigsiiyaan laakiin waxay garan doonaan labadaa daalina ilaahay uu isku jebinaya markay shuuciyaddu burburto ayay garan doonaan bui dadka muslimiinta ee maanta reer galbeedka xigsanaya ee walaalaha ka dhiganaya markay shuuciyadu burburto inay iyaga raabsadaan usoo jeedsadaan bay garan doonaan waaya marka sheekhu wax abiici uu sheegay oo sunada adduunyada ah markuu qofku laba cadow leeya fantasara calaa axadihimaa midkood uu ka adkaado xaraka daalika shadwa alaakhar arintaas waxay dhaqaatinaysaa ka kale wahaaja fuaadahu qalbigiisaa dhaqdhaqaaqaya fatabdu baqdaau nacaybshiisa muuqanaya hayra muktarifin bicaaqibati cidaai cadowtinimadiisa maxaa ka dhalan doonaba isagoon eeginba markaasu cahamaraya wahaadaa arrintani maa xasala min yahuudi bani qaynuqaac reer bani qaynuqaac ta ku dhacday weyi cinda tamaami dafr markii guushu ay dhamaystirantay fii beder dagaalkii beder markii guusha ilaha islaamka siiyey ayaa wax soo haraaciyeen ciil iyo nacaybshiyaa kusoo kacay qabiiladan yahuudda ah fa inahum nabaduu waxay tuureen maa caahadu lmuslimiina calayh heshiiskay muslimiinta la galeen bay tuureen wa adharuu waxay soo muujisteen maknuuna damaa'irihim laabtoodu waxay qarsanaysay ee ilaahay ui wamaa tukfi suduuruhum akbar tiibay dabadda soo dhigeen fabadat ilbaqdaau min afwaahihim nacaybsiibaa ka soo kabacay afkooda kasoo neefneefay wantahakuu xur waxay dilaaciyeen meel kaga dhaceen xurmata sayidatin ruux dumarahoo karaamo leh xurmadeedii min nisaai lansaar oo dumarkii ansaarta ah dumarkii ansaartee nebiga soo dhaweeyey mid ka mid a ah ayay karaamadeedii meel kaga dhaceen kitaabku dabcan waa kitaab kooban marka inta siday karaamo meel uga dhaceenna waa inagaa sheegnay tafaasiisheeda waaya naa isqaawiba ayaa dagaalkaasi ka bilaabnay iyo isqaawin maayo ilaahay daraaddii baan u asturnay waaya maxaa idinka galay wejigayga iyo afaarahayga maxaa idinka galay halkaasay ka bilaaban wahaadaa arrintani mima yadcu lmuslimiina waa waxa muslimiinta shay ugu yeedhayaan litaxaruri minhum in iyaga laga xoroobo kol hadday farageliyeen iyo caarkii in laga takhaluso oo laga xoroobo min ataxarus minhum in laska laga takhaluso iyo wa cadami i'timaanihim inaan la aaminin fi lmustaqbal inaan la aaminin i'tamana waa aaminiddii inaan lagu kalsoonaanin mustaqbalka kol caarkaaga cidi farageliso dee baa wixii la turayay hadda kuu turi mayso id shanat ilxarb fi lmadiina wa cadamu itimaanihi inaan la aaminaynin fi lmustaqbal mustaqbalka inaan la aaminayn baa cadaad idaa shanat ilxarbu fi lmadiina kolkuu dagaal ka holco madiina shanat marka uu soo holco dagaal madiina bayna almuslimiina wa bayna kayrihim muslimiinta iyo iyo gaalada dhexdooda haddii dagaal ka holco waxa caddaatay inaan laga aamin noqon karayn oon la aaminayn faanzala allahu fii suurati alanfaal suuraddaa ilaahay wuxuu ku soo dejiyey isagoo addoomihiisa ka warhaya wa imaa takhaafana min qowmin khiyaana haddaad nebi maxamedow ka walbahaarto qolo khiyaano kaaga imanaysa haddaad ka aamin noqon weydo fambid ilayhim ay cahdahum ballantoodii u tuur calaa sawa idinkoo u siman sidaad u og tahay adoo ogeysiinaya waxaa tidhaa layguma hadleeyo saacaddaa laga bilaabo ballankii layguma hadleeyo in allaha laa yuxibu alkhaainiin kuwa khiyaamada sameeya ilaahay ma jecla nabi maxamedow mar haddaad ka baqdo gaalada qaar ka mida ah, ama yuhuud yuhuudda aayadda kusoo degtay ballanta waxaad u sheegtaa inaad ka baxday laakiin ha khiyaameyni oo cahdigiibay jabiyeen ha odhaninoo adiga oo aan waxba ogeysiinin ha ku bilaabin fadacaa calayhi salaam ru'asaa'ahum nebigu madaxdoodii buu yeedhay yuhuudda waxadarahum caaqibata albagi wuxuu uga digay caaqibata albagi gardaradani iyo kibirkani cidhibxumadu ku keeni karo royacaga dhigta iyo wa naksi lcahd ballanta jebinteeda naksi nakfi iyo alcahd ballanta jebinteeda taasi cirib xumaday ku keeni walaalhe war intaasoo ballamoodbaa yahuuday ka baxdeen war u kaadiye war eerdaradan joojiye war cahdiga ii fuliye sidaa ku dheh wuu ku yidhi nebigu faqaaluu waxay dhahen ya rasul ya muxamed maxamedow laa yaquranaka aryay ku dagin maa laqiita min qawmik talkaa waxaad kala kulantay guusha yare tolkaa carbeed aad ka gaadhay adeertaas miyay kula goyn fa innahum laa cilma lahum bilxarb nimankaasi dagaal cun ma aha dagaalka ma yaqaanaan adeer qoladii naayaryare meelahaa ka soo hangagaalay maka niman dagaal yaqaan ma walow laqiitana haddaad annaga nala kulantaynu fooda isdarno la taclamanna annaa naxnu naas inaad ogaan doonto ragga raggiinu annaga yahay kolaftanka yahuudda way iska yaqaaneen weligood iyo xarbul iclaamka lataclamana anaa naxnu naas wallahi inaad garan doonto dadka dadka ahi inuu anagay nabigiiba saa ka horleeyi ay ogaayeen inuu ilaahay malaa'igtiisa ku xoojinayo maaday kuu turaya wa kaanuu waxay weliba ahaayeen ashjaca yahuud nimanka yahuudda ah kuwa ugu geesisan faanzala allahu fii suurati alicimraan ilaahay baa suuratu alicimraan aayaddan ku soo dejiyayoo jawaabtiibaa nebiga laga xil qaaday oo la yidhi adigu ha u jawaabine jawaabtaydan un gaadhsiibaa ilahay anaa u jawaabaye nin ilaahay jawaabta ka xil qaadayna ma iisho aayaddanaa soo deg labiyo tobana suuratu alcimraan alla wuxuu yidhi isagoo kuwaa u jawaabaya qul waxaad tidhaahdaa liladiina kafaruu gaalada waxaad ku tidhaahdaa waa kuwaase iyo wixii lamid ah oo aayaddu way nooshe weli waktigeedu ma tegina ilaa qiyaamaha gaal un bay u jawaabaysa waxaad ku tidhaahdaa satuglabuuna waa laydinka adkaan adduunyada wa tuxsharuuna ilaa jahannam naarta jahanamena waa laydinsu ururin doonaa wa bi'sa almihaad gogolna iyadaa uxun qad kaana lakum aaya astaan iyo calaamo weyn baa ka faa'iideen fii fi'atayni laba kooxood waa muminiintii iyo gaaladii beder ku dagaalamay iltaqataa way kulmeen dagaal bay ku kulmeen fiatun tuqaatilu fii sabiili illaah qola jihaad bay ku dagaalamaysaa waa muminiinta wa ukraa kaafiratun qolana waa gaalo dariiq shaydaan bay ku dagaalamayaan yarawnahum way arkayaan gaaladu muminiinta mislayhim inay kusoo labanlaabmayaan bay u arkayaan ra'ya alcayn isha aragtideeda ilaahay baa badbadiyey muuminiinta oo saddex boqol iyo soddon hadday ahaayeen kun iyo sideed boqol bay u arkeen inay kusoo labanlaabmayaan gaalada ra'ya alcayn wallaahu yu-ayidu binashrihi man yashaa ilaahay gargaarkiisa cidduu doonuu ku xoojiyaa inna fii daalika la cibra dagaalkaa cashar baa ugu sugan liuli absaar dadka aqoonta leh iyo aragga dadka araggoodu caafimaad qabo cashar bay halkaa ka faa'iidaysan karaan baa idhaha bu waaya wa cinda daalik arrintu markay halkaa marayso ay nimankii bilaabeen yuhuudda ahaa inay soo xamaarsaan oo aanay tanaasulin tabara'a min xilfihim taxaalufkood isbahaysigoodii waxa ka baxay cubaadatu bnu saamit axadu ru'asaai alkhasraj saxaabiga cubaadatu bnu saamit la idhaahdo ayaa wuxuu la ahaa isbahaysi waxaanu ka mid ahaa ru'asadii ansaareed ee reer bani khasraj reer khasraj buu ahaayo salaadiintoodu ka mid ahaa wuxuuhi waar yuhuuday nebigaas baanu rumaysanaanu soo dhoweyna kol haddaad diideen idinku taxaalufkeennii iyo isbahaysigii ma jiro saacaddaa laga bilaabo idina qolaatiinan ana islaam baanu idina gaalaad wuu ka baxay watashabata bilxil isbahaysigii waxaa ku dhegay tashabudku waa tacaluqa tashabadtu shajar bimacnaa tacalaqtu shajar geedkiibaan cuskaday baan leeday oo ku dhegay xilfigan iyo heshiiskan waxa ninkan iska tuuray waxaa ku dhegay ilaa mid ilaahay bixinayaa jire cabdullaahi ibnu ubay ninkii gaalka ahaa ee munaafiq ahaa oo markaasi ashahaadanaya ayaa yidhi hadduu kaasi garabkiina ka baxay aniga ayaa idiin jooga rag iskuma jire waqaala wuxuu ihi inii rajulu akhsha dawaa'ir anugu waxaan ahay nin ka cabsanaya balaayooyinka akhsha dawaa'ir waxaan ka cabsanayaa musiibo macnaheed waxa weeyaan nimankii aanu isbahaysanayni hadday garabkayga ka baxaan in layga guulaystaan adeer ka baqaya nebiga iyo asxaabta ma garabsanayo laakiin wuxuu leeyahy raggan soo jireen muddo dheer baanu dhaqan soo wadanahay isbahaysi baanu lahay isbahaysigaa haddaan ka baxo dee iga celinaya higa celinaya riwaayinka qaarkood siday kutubaha kale tilmaamayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kala hadla wuxuu uhi nimankan waad ku foogan tahay oo adigan usii weerar tegaya iska daa markaa nebigu uu ka dhaqaaqay nebigu go-a kusoo dhagay ninkan munaafiq ahay wuu cadhooday nebigu wuxuui war go-a iisii daa wallaahi inaanan kusii daynayn buui ilaa kuwa cafido waa toddoba boqol oo nin afar boqol oo eh, hubaysan iyo saddex boqoloo faramaran mid cas iyo mid madow iyo mid cad dadkii igu soo duulayay oo dhan way iga hireen ragga madiine igu haye ahaaye maanta inaad halkaa kala dirto meesha ma qabato wixii jaahiliyaddu ku hadlay dabeedna nebigu markuu calayhi salaatu wasalaam arkay beliya baaskiisii ayuu is idhi isaguna yuu ansaarta la dudinoo dabeedna wuxuu ihi balwaayo kaxe xaggeed geynaysaa na dhaafiyuun meeshaad doonaysa ula qaxo naga dareera abeesadan sumaysan nala xjiifi mayse ninkaa daraaddii buu ku dahayay waay faanzala allahu tacliima lilmuslimiin ilaahay baa soo dejiye isagoo muslimiinta waxbaraya fii suurati lmaaida ida suuraddaa dhexdeeda wuxuu ku soo dejiyey aayaadkan uu ku ceebaynayo munaafiqiinta yahuudda kaashaday labada qoladana in la isku tuurayo uu tilmaamayo yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa tattakhidu lyahuuda wاnnasaara kiristankiiyo yahuudda ha ka dhiganina wliyaa kuwa sokeeya bacduhum wliyaau bacd barhkoodba kuwa kale ayay sokeeyo u yihiin iyo xigtu waman yatawallahu minkum ka idinka mide gacal ka dhigta fainahu minhum hadda iyagunbuu ka mid yahay ogaada xaqii islaamka ka dhexeeya qofka siiya iyagu ku beeray ina allaha laa yahdi lqowma aalimiin dulmifalayaasha alla ma hanuuniyo fataraa waxaad arkaysaa nebi maxamedow aladiina fii quluubihim marad kuwa qalbigooda cudurka uu jiifo yusaaricuuna fiihim waxay u degdegayaan kuwa gaalada ah yusaaricuuna waxay u degdegayaan fiihim ay fii muwaalaati lyahuud yahuudda inay xiriiriyaan bay u degdegayaan yaquuluuna waxay odhanayaan munaafiqiintu nakhshaa waxaanu ka cabsanaynaa an tusiibanaa daaira in balaaya nagu dhacdo oo cadow naga guulaystaanu kuwan ka gaashaamanayna facasa allaahu rabbi wuxuu u dhowyaa an ya'tiya bilfatxi inuu furitaan keeno oo maka la furto ama futuuxaad wadamada gaalada ah aw amrin min cindi ama arin xaggiisa ka yimaada u dhaco munaafiqiinta la cayimo fayusbixuu dabeedna ay noqdaan calaa maa asfaruu fii anfusihim naftooda waxa ay ku qarsadeen naadimiina kuwa ka murugooda way ka murugoon way cagataalayn doonaa fartay dhexda ka qaniina waxa dhacada ilahay sidii baana u dhacdo dee halkaasi ku fadeexadoobeen wacindamaa tadaahara yahuudu qaynuqaac qabiiladaa yuhuuddu markii ay muujisteen bilcadaawa cadaawad bay muujisteen wataxasanuu bixusuunihim qalcadahoodiina way galeen kolkuu nebigu weerar kusoo ekeysiiyey saara ilayhim calayhi salaam nebigu uuu socday xaggooda fii nisfi shawaal bisha shawaal la yidhahda bartankeeda oo min haadihi sana sanadan labaada sanadan labaad rabadaan bay beder dhacday bishii ku xigtee shawaal bishaa kale barhkeeduba nebigu nimankan weeraray yaxmilu liwaaahu camuhu lxamza calanka nebiga waxa u jira oo calanwaloa dagaalka adeerkii xamsa wakhallafa cala almadiinati abaa lubaabata alansaari madiinana wuxuu nebigu kaga yimi oo uu kaga tegey abaalubaaba saxaabigii la odhan jiray maalintii horena uu kaga yimi madiina faxaasarahum gaar buu ka qabtay khamsa casharata layla shan iyo toban habeen buu gaar ka hayay kolkaasay isdhiibeen munaafiqaasay magantiisa galeen munaafiqaasina wuu fogeeyey de aynu arki doono halka la geeyey ee ceebxumadu kaga dhacday waay walamaa ra-w min anfusihim markay naftoodii arkeen alcajza can muqaawamati lmuslimiin muslimiinta inay ka hor yimaadaan muqaawamada waa ka horimaata inay muslimiinta iska difaaceen inay ka caajiseen kolkay arkeen wa adrakahum aruc argagaxna uu ku dhacay sa'aluu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qabiiladan yahuuddii nabiga waxay weydiisteen an yukhalliya sabiilahum inuu waddadooda u baneeyo sidii shaydaankii bay idhahdeen waanu baxaynaae bal meelaanu ka baxno hana loo baneeyo ila waa shaydaan shaydaan qof ka dhex hadlay oo kale noocii bay u hadleen waddada hana loo baneeyo fayakrujuu min almadiinati madiine inay ka baxaan o heshiiskuna waa maxay iyagaana soo jeedinta leh walahum nisaau waduriya inay kaxaystaan annisaa dumarka waduriya iyo caruurta caruurtaiyo dumarkana aan kaxaysano way ka hudamayaan meesha walilmuslimiina alamwaal muslimiintuna xoolaha ha qaateen war wixii beero iyo daaro iyo ceelal intaaba aanu leenahay qaato oo annaga iyo dumarka iyo caruurta na sii daaya aan dareerne faqabila dalika calayhi salaam nebigu arrintaa uu ka aqbalay wawakala bijalaaihim dareerintooda wuxuu u xil saaray cubaadata bnu saamit saxaabigaasoo berigii hore isbahaysi la ahaa ayuu hi na dhaafi kii kalena magan buu ku siiyey waamhalahum alaaa layaal saddex habeen buu cagta udhigay saddex habeen kadib yahuudi reer qaynuqaaca yaan lagu arkin buui meesha fadahabuu ilaa adrucaat meesha adrucaat la idhaahdo ayay taage tegeen caasimada urdun bay ka agdhowda camaan halkaas waa masaafo dheer wey kun kilomitr masaafad ku dhow ayay qaxayeen walam yaxul calayhim alxawl sanadba uma soo wareegin xataa halakuu ilaa ay halkaa ku halaagsameen halkaasaa makaneeca laysay maduumo xunoo meesha ka jirtay iyo qabowgii baa laayey habaarkii nebi kolleyba habaar nebi unbaa ku dhacay iyo muslime halkaasay ku madheen nimankaas wakhamasa calayhi salaamu amwaalahum nebigu xoolahoodiibuu ayuu khumus kareeyey an an buu udhigay waclamu anamaa hanimtu min shayin faana lilaahi khumusa saayadaasi ee u warramaysa shan meelood buu qaybiyey wixii ay xoolo ka tegeen ilaa waatan xoolo badan baa meesha yaaloo laga dhargay oo madiine hareeraheeda ah oo deegaanka markaasaa dabeedna adaarihii iyo beerihii iyo dee ah wixiibu ayuu shanshan u qaybiyey meel nebiga ale qaraabadiisa meel agoomaha meel masaakiinta meel sidaas sa aayaddu ay tilmaamayso waacaa wuxuu siiyey sahma dhawi lqurba qaraabada nebiga qaybtii ay lahaayeen wuxuu siiyey libani haashim weli bni lmualib weli bani lmualib iyo reer bani lmualib duuna bani akhawayhima labadii laakiin ilmaadeerka ahaayeen cabdushamsi iyo nawfal labadaa waxba muusiin oo reer banu cabdimanaafun cabdimanaafubay isla ahaayeen afartan jilibo labana waa reer banu haashim reer banu haashim iyo reer banu mualib labana waa cabdushams iyo nawfal afartoodii qole ee nebiga u sinaa ayuu labana waxsiiyey reer banu haashim iyo reer banu mualib cabdishams iyo nawfalna wuu ka tegey walamaa su-ila can daalika arrintaa markii la weydiiyey la afartan qolee kuu siman maxaad laba ku qaadatay qaala nabigu wuxuu ihi inamaa banu haashim wa banulmualib shayun waaxidu war labadan qole banu haashim iyo banulmualib waa isku ul keliya fi ljaahiliyati walislaam waktigii islaamka ka hor iyo islaamka intii islaameenba haakadaa saasay isku ahaayeen bu washabaka bayna asaabici farihiisu isdhexgeliyey intuu nabigu faraha isdhexgeliyey bu labadaa qolo islaamka ka hor iyo intii la islaamayba waxa weeyaan isku mid bay ahaayeen macnaheedu taariikh horaa lagu xisaabtamayaa wey khalfiyaadkaa la eegaya arrimaha sooyaalka ahaa ee hore baa lagu xisaabtamayaa buu nebigu leh calayhi salaatu wasalaam maalintii nebi maxamed iyo intii islaantay la cunaqabateeyey ee maka uu joogay ee la yidhi waxba haka ibanina haka iibsanina ha ka guursanina ha u guurinina waxba ha siinina meel yaroo gol ah ayaa lagu xidho shicbu abi aalib la idhaah xigtanimo ayay ula safteen iyo cadaalad daraaddeed bay ula safteen reer banu haashim iyo reer banu mualib nebiga nacayntoodii gaalada ahayd halkiibay la galeen markaasay idhaha meelaan ku kala halaynaa ma jirto qoladan cabdishamsi iyo novalna magaaladooday galeen iyaguna makay galeen ila taariikhdu ku xisaab taarikhdu waxayna baraysaa in taariikhda lagu xisaabtamo ayayna baraysa oo la ilaawin taariikh oo qofka lagu saxo mawaaqiftiisii hore mawaaqiftiisii hore qofka la eegaya maalmihii adkaa hadduu kaa ciiray maalmaha adaga soo socdana wuu ciiri ilaa waa la soo tijaabiyey oo uu ku fashilmaye marka dabeedna nebigu si yaroo macaan ayuu ugu baaciyey markuu qoladan u jawaabay dabeedna wuxuu uhi labadan qolo way isku duubnaayeen berigii hore iyo berigii dambeba macnaheedu waxa weye idinku naguma duubnidin ee berigii hore iyo beriga dambeba waa naga falliidhanteen marka sidaasaa lagu siiyey qoladaa asay ku tegeen madiinana kaga amba baxeen waaya dagaalka kalena waxa weeye gaswatu sawiiq waa daatu sawiiq dagaalka la idhaahdo dagaalkii saloo leh saloo leh macnaha saloolka la helay saloolka sida lagu helayna waa laguu sheegi kaana abu sufyaan wuxuu ahaa mutahayijan mid oo walaacaya in badan buu ayuu lababoglayn jiray ninka abi sufyaan la yidhaha beder dabadeed aada buu u murugaysnaa wuxuu ka xun yahay liannahu lam yashhad bedran dagaalkii beder baanu xaadirin allatii qutila fiiha oo lagu dilay ibnuhu wadawu qurabaai inankiisi iyo kuwii ay xigtada ahaayeen dagaalkii lagu dilay ayaanu xaadirin marka in badan ayuu ka walacsanaa inaanu xaadirin faxalafa wuxuu ku dhaartay abi sufyaan beder dabadeed anlaa yamasa ra'sahu lmaa inaanu madaxiisa biyo marinin xataa yaqzuwa muxammadan ilaa uu muxamed duulimaad ku ageeyo saxaraagaad aragtay iyo kulaylkaad aragtay buu joogaaye haddii uu markaa dee ku dhaartay inaanu biyo ismarinin dee sow injiri geli mayso injir baa gashay odaygii uu injiroobay ilaa saxaraagaasuu joogaayo madaxayga biyo marin maayo waa raamaysanayaan halkaasay jabhadii ku daba leedahay oo jabhaduhu waa kuwan had iyo jeer raamaysta waa nin yidhi waan cilana ilaa la tilmaamo nimankan hinduuska la idhaahdo waxaa le siiga ee culamada xidha muslimkaa naga gorob galay bay leeyihin marka timaha xiri mayno jeeraanu ka aarsano halkaasuu casharku ugu joogaa iyagana dabeetna ciilkii bay u cumaamadan ninkii abi sufyaan wuu raamays jabhadaydu raamahaasay ku jiraysaa bu ilaa aan maxamed kasoo soo aarsada bu way ku dheeraatay haddaba culayskii iyo uskagii iyo qarmuunkii baa ku dheeraaday dabeedna waliyabra'a biqasami si uu dhaartiisa ugu samafalo oo aanay u fashilmin oo dhaarta aana u jabinin kharaja bimiatayni min asxaabi laba boqol oo kooxdiisiya buu kala soo baxay maka yuriidu lmadiina madiinuu doonaya wuu soo gaadhay dabcan madiinuu soo gaadhay walamaa qaarabahaa kolkuu u soo dhowaaday araada wuxuu doonay an yuqaabila alyahuud min bani nadiir qoladii reer banu nadiire yahuud ahaa inuu qaabilo oo uu xarun ka dhigto oo uu yidhaahdo boos ii noqda meel bul ihon kaga duulo kambalka yaalaan waaya liyuhayijahum si u kiciyo iyaga tahyiij waa kicin iyo abaabul wayastaciina bihim uu ugu kaashado calaa xarbi lmuslimiin muslimiinta la dagaalankooda wuxuu doonaya inuu iyaga barbar ka dhigto uu dego kiciyo muslimiinta ka horgeeyay ambalka madiinana way yaala faataa sayidahum sayidkoodii buu u yimi xuyay ibnu akhtab baa la odhan jiray reer banu nadiir nimanka la idhaahda ee suuratulxashri ka sheekaynaysa ninkanaa ka madax ahaa ninkiibuu u yimi haddee soo magan gelay meesha caawo dee nimankanaan u falam yarda muqaabalatahu muqaabaladiisii raalli kamuu noqoninoo wuxuui war dab haygelini dab haygelin adeer kuwu iskaga tegey kaa faataa wuxuu u yimi salaam ibnu mushkam ninka la idhaahdo oo qoladan uu kamid mid ahaa yuhuudda faadina lahu wuu usoo fasaxayo bal soo gala buuhi xaafadda marka kambalka madiinuu degan yahay ninkan xaafadiisu u dusay oo u tegey waijtamaca bihi way kulmeen kaasina waa madaxda yahuudda markaas uma kharaja min cindihi habeennimadii buu ka baxay markii ay safkarteen buu ka dhex baxay wa arsala rijaala min quraysh rag quraysh ka midoo kuwii watayabu wuxuu u diray abi sufyaan ila almadiinati magaalada hore u gala buui way galeen waa hala mira buuhi magaalada faxaraquu waxay gubeen fii bacdi naklihaa madiina nakiisheedii qayb ka a ah ayay gubeen intay habeenkii jabhadeeyeen ay mireen magaaladii madiina labadii boqol oo abu sufyaan wad ayay dhir tii madiine qayb gubeen beerihii wawajaduu ansaariyan faqataluuh nin beerwalo ah oo ansaariya kiina way dileen walamaa calima bidaalika rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam kolkuu arrintii nebigu ogaaday ee la arkay qaylada xaafad magaaladii ka mida ka yaadhay iyo dabka ka baxaya iyo ina cadhow miray kharaja fii aharihim nebigu raadkoodii raadkoodiibuu ka daba baxay cid u diri maayo isagoo madaxweynihii muslimiinta ah ayuu faraska fuulay in badanna faraska waa leedafuulayaae marar badan baanu koorahaba ku xidhay laba boqol buu kaxaystay nabiguna min asxaabi likamsin khalowna min dilxija iyadoo dilxijo ay ka hadheen shan maalmood eh, shan maalmood ka tegeen likamsin khalowna min dilxija bisha dilxija ayay ka tegeen shan cisho lababay dagaalku wuxuu dhacay ramadaan dagaalkan beder shawaal iyo dilqicda labadaasoo qulu maqlaayoo dakadii uskaga lahayd uu ku joogay dabeedna wuxuu soo dhigtay dilxija ayuu soo dhigtay laba biloodoo qulu maqlaa lihamsin shan maalmoodoo khalowna min dilxija ka tegey bacda an waliya cala almadiina madiinaba wuxuu weliba uga dhigay kusime bishru bnu cabdilmundir asxaabiga magacaa la ydhaa buui adugu maamulo kasii ahaw madiina asxaabtii labada boqolee u kaxaysteen wuxu ninkaa qabano abi sufyaanma fogaanaye maka iyo madiine dhexdooda aan kusoo qabano dabeedna nebigu uu ku cirbiyey uu daba dhigay abu sufyaanna dee wuu yaqaanaa nebiga iyo asxaabte markii uu wax tuurtuurayba ee wuxuu miri karaya habeenkii uu mirayba ciribtu ku dhuftay walaakin lam yalxaq nebigu muu gaari kari waayo nimankaa yaga sababtuna waxay ahayd liannahum harabuu way yaaceen oo cilibtay ku dhufteen wajacaluu weliba waxay bilaabeen yukhatifuuna inay iska tuuraan maa yaxmiluunahu wixii ay qaadayeenay tideen liyakuunuu si ay u noqdaan aqdara cala alisraac kuwa karid badan orodka aqdara kuwa karid badan cala alisraaci israac waa degdega wey si ay gaadiidka weeri karaan awr iyo farasba waxaa ku dhacay nimanka saala saale markaasay kolla raashinkii tuureen kolle biyihii tuureen nin walowba waxa la cawralaacaw fa alqow waxa ay tuureen maa macahum waxalla wixii ay siteen min jarbi sawiiq oo sibraaradii saloolka ahaa Ah, jiraabku waxa weeyaan waa origa bahalkan la idhaahdo sibraarkae ayay ku soo cabeeyeen salool saloolkaana waa la bidhanayay biyahana waa la cabayy saloolkii sahayad ahaa waa la tuuray fa akhadahu lmuslimuuna muslimiintii baa soo qaatayoo sahay ka dhigtay iyagiina gaari waayey walidaalika sumiyat haadihi alghaswatu dagaalkaa waxaa lagu magacaabay ghaswatu sawiiq dagaalkii salool leh jabhadii abi sufyaan wixii laga dhaxlay ayaa saloolka ahaa iyo wixii ay saydhsaydheen kadibna magacaasuu la baxay dagaalka dabcan kuna fashilme mar hadday fakadeen oo fakad ay ku dambeeyeen isaguna dee wuxuuna weeye inuu maydhuunbu rabaayo oo uu ka baxa un karantiimadu ku jiray maxamed waan soo weeraray unba isagana ugu dhantay ha iga tuur wey sanadii labaad dagaalada dhacay kuwaasaa ka mid ahaa dhacdooyinkii sanadiisa labaad gebagabadeedii ayaynu ku jirnaa taariikhda islaamka sanadkii koowaad mooye sanadkii labaad maxaa dhacay dhacdooyinkii baa kuwana diinta ilaahay maxaa u kordhay salaatu lciid salaada ciidda fantasiyaha iyo dabaaldega dadka muslimiinta ay leeyihiin labada ciidood ciidulabxa iyo ciidulfidr sanadaasa la waajibiyey ayaa la jideeyey wa fii hada alcaam sanadkaa labaad sana allahu lilcaalami alislaami caalamka islaamka ilaahay waxa u jideeyey sunnatan cadiima sunno weyn sunnahaasoo biha yatamakaru ay ku hirgelinayaan tamakunku waa hirgelinaya abnaau lbaladi alwaaxid dalka keli magaalada keliya dadka degan abnaa albalad alwaaxid magaalada keliya cidda degan oo min almuslimiina waxay ku hirgelinayaan an yujadiduu inay cusboonaysiiyaan cuhuuda alikhaa walaaltinimada shaabadeedii walaaltinimada ayay cahdigeed isku ogaantii la isku ogaa ayay cusboonaysiinayaan wayuqawun waxa ay quweynayaan curwata diin alwutqa xariga diintu ay leedahay adag diintu alcurwat lwuqa xariga adaga ay leedahay kaana way sii geejinayaan ee udhexeeya muslimiinta wahiya waxaan walaaltinimada lagu adkaynayo xariga diinta lagu adkaynayo alijtimaac waa in la kulmo fii yowmay ciid اlfiri wa ciid اladxaa labadaa ciidood ayay muslimiintu intii isku magaalo ahayd kulmayaan dabeedna waxay aada usii giijinayaan walaaltinimadii ka dhexaysay ilaan asalkeedaba inta faraha badan cibaadooyinkan xataa aynu gudanayno mid waliba si toosa ah iyo si aan toos ahaynba jaanibka siyaasadda ayay u xoojinayaan siyaasiyan waijtimaaciyan ummadda way xoojinaysaa cibaadada aynu la imanayna ummad midaysan oo miyir qabto hagaagsan oo la xukumi karo oo la hogaamin karo daacada bay diintan ilaahay ee cibaadadu samaynaysa markaa salaada ah ayaa la yidhi shan jeer isugu yimaada afar iyo labaatanka saacadood sanadkii kolka ay tahay in wiigii markay tahayna waxaa la yidhi intiina isku deegaani kulanka yaro ballaariya oo jimcaha isugu yimaada inta kasii yaro durugsanna waxaa la yidhi sanadkii hal mar isugu yimaada inta kasii durugsanoo caalamka o dhanna waxaa la yidhi cumrigii mar waa inaad ka qayb gashaa caalamulislaami adigoo kamida xajka sanad walbana waa in xajkii la sameeya marka waxaan oo dhami waa tajdiid lilukuwa walaaltinimadii iyo midnimadii iyo isislaamka ayaa lagu giijinaya iyaday taa barbar taallo mar kastoo dadka muslimiinta ahi ay badiyaan kala maqnaanshaha ay kala maqan yihiin yumkinu an yastafiida min baynihim shayaan furqadooda iyo kala maqnaanshahooda shaydaanku wuu ka faa'iidaysan karaya wuxuu ka bilaabayaa hadduu ku jecelya muxuu kuu booqan waaye muxuu ku arki waaye wuu ku agmaray kulamuu hadal waxaasuu ku daldalaya dadna qofkii mujarad uu iska buuxsanaya waxaasaa lagu suulinaya waaya wa kaana calayhi asalaam nebigu wuxuu ahaa yajmacu lmuslimiina fii saciidin waaxidin banaan keliyu nebigu ummadda iskugu geyn jiray wa yusallii bihim ragcatayn laba ragcadood buu tukin jiray tadarucan ila allah isagoo ilaahay isu dhuldhigaya allaa yufsima inaanu jarin alla nfisaama lahaadii wey faqad istamsaka bilcurwati lwifqa la nfisaama lahaa allaa yufsima inaanu jarin curwatahum xadhigooda islaamka xadhiggaa inaanu ka jarin ayaa ilaahay uu baryaya wa an yansurahum calaa caduwin inuu cadowgooda uga heliyaa buu baryaya uma yaktubuhum nebigu uu khudbaynaya xaadan lahum isagoo ku dhiiri gelinaya taxdiib xada yaxudu xaadun waa taxdiib waa guubaa baa la ydhaha isagoo ku dhiiri gelinaya lahum asxaabta calal itilaam inay isku dhagaan garbaha isqabsadaan waa mudakiran lahum isagoo xusuusinaya calaa maa yajibu calayhim lianfusihim wixii naftooda ku waajibay iyaga isku xaqa isku leeyihin buu xusuusinaya markuu labadaa ragcadood tukiyo labada ragcadood oo labada khudbadood qiirada alhi ka dambeeyaan ummadda aada loo waaninayo la isjeclaysiinayo kolkuu taa u dhameeyo ay muslimiintu dareeraan uma yusaafixu lmuslimuuna bacduhum bacda way iskacan qaadaya qaadkaasina qiimihiisuu sii leeyay wa bacda daalika intaa kadib kolka ay ciidda tukadaan yakhrujuuna waxay u baxayaan liadaa'i sadaqood si ay sadaqada u bixiyaan lilfuqaraai walmasaakiin fuqarada iyo masaakiinta si ay u siiyaan sekadii faralka ahayd iyagu way ka horeysa ciidde waa sadaqooyinkii sunaa ahaa way fiican tahay sadaqada sunnada ah in la bixiyo maalinta ciida innagana way bixin jireen madaa reer miyigeennu eh, laakiin wadaadada ka yara urursan jiray marka inay wadaadada dee ka urursadaan maaha waa in masaakiinta iyo fuqarada iyo la siiyo oo aan dee wan weysuba ku shubaanay noqon xataa yakuuna suruuru caaman si farxad ay unoqoto suruurku waa farxad si uu caam u lijamiici lmuslimiin muslimiinta dhammaantood oo faqiirkii uu farxo oo waxoo dhan ay wada gaadho fa alfitr markii laga afuray ramadaan waxaa ku xigaya zakaatuhu zakaatufidrigii baa ku xigaya subaxii la ciiday wa bacda aladxaa tadxiyatuhu ciidan la idhaahdo ciid ladxaa waxaa ku xigaysa iyadana maxay udxiyadii la gowracayay nasalu llaha tacaala an yualifa bayna quluubina waan yuwafiqanaa liacmaali salafina bu sheekh allah waxaynu ka baryaynaa bui quluubteena inuu isu geeyo wayuwafiqanaa uu ina waafajiyo liacmaali salafina salafkeeni ummadeennii horeysay camalkooda wanaagsanaa marka intan dambe waxa uu ka warbixiyey sirta iyo xikmadda ku jirta ciidda iyo jidaynteeda loo jideeyo ummadda islaamka ayuu intan dambe kaga hadlay laakiin ciidda iyo labada ciidood iyo sakaatulfidriga sekada xoolaha bisha ramadaan intoo dhanba waxaa la waajibiyey sanadaa labaad ee la waajibiyey taarikhda inaad saa ula socoto wey ila way iskabaysaay sanadaa labaad dhacdooyinkii ummadda islaamka soo maray waxaa kamid ahaa iyadana taarikhda aada ugu darsato zawaaju caliyin bifaadimata calayhima asalaam cali oo guursaday inantii nebiga ee faatima bintu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam berigaas u ayuu maaragtay sanadkaasi markuu sii dhammaanayo wey wa fii haadihi sana sanadaa iyada tazawaja caliy bnu abi aalib ayaa guursaday inantan wacumruhu xdaa wacishruuna sana koob iyo labaatan jir buu ahaa macnaheedu dee waxa weeyaan waxaad garan karaysaa dagaalkii beder dee sanadkii isagu waa isla midun markaa uu mubaarasada gelayay sanadkan unbu ahaa sanadkaa labaad unbu ahaa ramadaan buu ahaabe markaa uu nebigu saaray kolkii gaalada kuwoodii u waaweynaa ay soo baxeen oo yidhaahdeen waxaanu doonaynaa cid noo soo baxda dee raggii uu saaray buu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam sooma nidhaah cali iyo xamse iyo saxaabigii kale ah, markaa waxaad arkaysaa dadku dee dad nool bay ahaayeenoo qofku kolku yahay qof tarbiya lahoo si fiican loo dhisay colkii dhammaa waxaa laga soo xulay labadii saxaabiya kale xamse iyo saxaabi kale iyo cali oo koob iyo labaatan jira ah koob iyo labaatan jirkeenuna halkuu maraya de waa noocan jalaatada iyo screamka cunaya <laughs> ee halkan islaantu ay malqacadda hooyo cun bariiska afka u gelgelinayso aka wey ay leedahay talo inankii ma soo xarooday caawa mise u lumay koob iyo labaatan jirkeenna waa ka waxaa kasii yaraa usamat bnu zayd saxaabigii la odhan jiray markuu nebigu dhintay usaama waxa uu madax ka ahaa colkii ku duulaya yurub oo tobanaan kun oo ciidana oo uu nebigu abaabulay oo rugcadaaigii uu ku jiray ee asxaabtii waaweynaa muddada dheer dagaalka kusoo jiray intoo dhanba wuxuu madax uga dhigay asxaabigaa yara la laydhaha usaamat bnu zayd oo sideed iyo toban jira markuu colka xidhxidhay ee uu shiraaqda ee madiine kambalkeeda uu sii fadhiyo ayaa nebiga naftu ka dhacday calayhi salaatu wasalaam abuubakar baa madax laga dhigay asxaab badan baa soo jeediyey oo yidhi dee abubakarow nimanka lagu duulayaana waa reer yurub waa nimankii mamlakadoodu qadiimka ahay dagaalkii mu'ta iyo raggii ragga laayo wey col badanna way leeyihin inan yarna waa loo dhiibay arrinanka ka bedel colka oo nin weyn nin weyn oo dagaal yaqaana ah u dhiib lagama yaababu ninkuu nebigu u dhiibay colkaase uu ku aaminay inaanu ka bedelo ha ka yaabinbu dee sidiiba ugu hilaaciyu ka jiba keenay marka waxaynu uga soconaa cibradu ma aha da-da tirada sanadaha badan maahae waa tayada qofka tayadiisa wey waaya waxay taasi ka faaida ubadka in si wanaagsan loo barbaariyo ubadka in la barbaariyo oo korin wanaagsan lagu sameeyo xataa takuuna quwatuhu mubakira ilaa tamartiis waktigu tamargal noqonaya uu noqonayo waktiga uqaangaadhada sidaa darteed baa dagaalkan isaga ahee inagu soo socda uxud iyo khandaq miduu ahaa imika ma hube laakiin waynu arki doonaa insha alla winoo imane cabdillaahi ibnu cumar baa wuxuu leeya waan gelaya intuu soo qaatay hubkiisi ayuu leeyahay waan gelaya markaa nebigu wuxu uhi me weli afar iyo toban jir baa tahaye iska joog inuu uxudan weyey sidii buu kaga reebay dagaalkii ku xogay oo axsaaba buu ufasaxay isagoo shan iyo toban jira marka waalmuhim dadka dhismuu ku samaynayay rasuulku sala allahu alayh wasalam marka cali isagoo koob iyo labaatan jira ayaa colkaa uu maalintaa kaalin buuxiisa ahaa inantanna guursaday bifaatimata binti rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam wa sinuhaa inanta da-deeduna khamsa casharata sana waxay ahayd shan iyo toban jir inantuna ah. wa kaana minhaa caqibu rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam nebiga cidhibtiisuna iyo nebiga tarantiisu inantaasay kasoo jeeda wa kaana minhaa inantaa xaggeeda waxaa kasoo jeeda caqibu rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam nebiga cidhibtiisa dadkiisa kale waxba taran badan ma yeelana inantanaa tarante wey ah. waxaana markaa dhashay eh, wa kaana minha caqibu rasuulilaah banu xasan xasan caruurtiisibaa ayaa ka farcanaa nebiga walxusein zaynab waa inagii soo odhan jirnay waxa markaynu ka warramaynay caruurta nebiga inay tarmeen uun saddexda hablood afarta hablood isla markaana ay yaryaraan ku dhinteen inamadu yaraan bay iyagu ku dhinteen waxaa dabeed ka farcamay buu leeyahay xasan iyo xuseen iyo zaynab laakiin dee caruurta ay dhashay faadima radia allahu canha waxa ay ahaayeen saddex hablood iyo xasan iyo xuseen markaa saddexda hablood waa zaynab umukalkum ruqiya ah, saasay tahay sexdood wa fiiha dakala calayhi asalaam sanadaa labaad buu la guri galay nebigu bicaisha binti abibakrin caisho abibakran sanada labaad buu la guri galay wa idaaka tiscu sanawaat wa da-deedu caasha idaaka waktigaa tiscu sanawaat sagaal jirba orana shan iyo toban jir baahayd waa inantiisii haashino waxay ahayd sagaal jir sagaal jirkaasi qaar badan oo soddon jira ah kaga wanaagsana iday kaga dayaroonay ah, markaa dee qof waxay ahayd cilmi lahoo mudakar oo xoog nabiguna calayhi salaatu wasalaam da-deedaa yarna waa u tixgelinayay markaasay mararka qaarkood alcaab iska lahayd alcaab bahla yaryaro ay ku ciyaarto caruusadaha yahaasi ay kamid yihiino isaga daynaya rasuulku sala allahu alay wasalam in wanaagsan bu ahaa tusaale kuwa dhaqanka sanadkii labaada hijriyada halkaasaa taariikhdiisu ay ahayd dagaaladii baa laga hadlay dhacdooyinkii sanadka oo marka hadad iyo jeer wax akhriyayso ama laga waramayo qofkan iyo taariikhdiisa baa la qiyaasi karaa da'diisa iyo waktiga maaragtay arrimahani dhaceen iyo halkaasaa laga salayn karaa waxaad halkaa ka garan karaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo toban sana uu maka joogay sidoo kale imikana waxaa la marayaa laba sanadood oo halkana shan iyo toban calina wuxuu marayaa koob iyo labaatan shan iyo tobanka koob iyo labaatanka marka aad ka goyso maxaa soo haraya dee lix sanaa soo harhaya dee cali inuu yaraan ku islaamay aada u yaraa ayaad arkaysaa kolkaa le markii horreysa waa kii rasuulka raacay sala allahu alayh wasalam kadalik waxaad garan karaysaa markii uu soo hijrooday rasuulku isaga ayaa fidaa'i ahaa isagaa naftiisa ku hur ku uhuray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu wuxuu ihi ah, gurigay cali wada hurdeen uu ka soo qaxay nabigu markaa wuxuu ihi macaawistaydaa huwo adugu iska sii jiif aniga hay kaa mooreene waayahay bua macaawistiibuu wanaagtiibuu nebigu ku soo baxay calina fidaa'i buu ahaa naftihur u ahaaoo mu odhanin dee me aniga seesaha ila boobayaane ama macawistaa igadaa mu odhanin waa yoole eh. <laughs> yoolkeeda ay qabsanaya igadaa mu odhanin nin naftihuraa buu ahaa naftooday ku furan jireen asxaabta nebiga marka wuxunay weli sii adkaynaysaa nusuusta qofka bani aadamka marka tarbiyad wanaagsan la siiyo geed si qurux badan oo fiican u baxaynu noqonayo ya llah ilaahay o buuri marka asana haalia baynu galnay sanadii saddexaad inta yar baynu ka qaadan doonaa yuqdaa cala shaqiyi bishaqaawa waxaa loo xukumayaa qofkii shaqiga guuldarada badan bishaqaawa guuldara loo xukumaya xataa laa yasmaca walaa yubsir ilaa aan waxna maqal waxna arag qofka shaqiga ah waxna maqli maayo waxna arki maayo guuldaraa loogu soo gebagabaynaya fayatakidu lqadr ballanfurka wuxuu ka dhiganayaa ridaan wax uu huwado dusha ka huwado wlkhiyaanata shicaara khiyaamadana garan hoosuu ka dhiganayaa garan wuxuu dusha ka hilaabtaano waxa weeyaan waa ballanfur waxa uu hoosta ka xidhaana waa khiyaano falaa yanjaxu macahu kaa lagu liibaani maayo ilaa iraaxat lcaalam caalamkoo looga raaxeeyo min shari sharkiisao caalamka looga raaxeeyo mooyaane kol hadduu go kore iyo guntigiisa hooseba ay noqdaan khiyaamo iyo ballanfur in caalamka looga raaxeeyo in weeye abaalkiisu kaa ninkan uusoo gogol dhiganaya waaya haadaa kacbu bnu ashraf alyahuudi ninkii kacbul ashraf loodhan jiray yahuudiga ahaa weeye kani taariikhdiisii baa lasoo wadaa cadiimu bani nadiir reer banu nadiir ayuu ka u weyn ahaa marka ninkani reer daayib ahaa carabtu ahaa sia dee kutubul siyora qayb badan oo kamida ah ay tilmaamayaan diin ahaan wuxuu qaatay diinta yahuudda abtibayuu ahaayeen yahuudda reer banu nadiirna warkaa oo gabadh nadiiriyada ayaa dhashay marka ninkan isaga ah acmatu cadaawat lmuslimiin muslimiinta nacaybsiyooda indhatiray oo wuxuu la kuutinayay oo uu la ildaraa nacaybsiyaha muslimiinta xataa khalaca biraqci alxayaa ilaa uu xishoodkii iska siibay jaarkii xishoodku iska saaray wasaara wuxuu noqday yuxaridu qurayshan quraysh wuxuu kusoo dhiiri gelinayay calaa xarbi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inay nebiga la dagaalamaan wayahduuhu bishicr shicirku ku caayayay waa kii xasan lahaa yulaaqii kula yawmin min macadin sibaabun aw qitaalun aw hijaa aw intaasuu midun idinkala kulmaya maalin walba waxaa kusoo afuufaysaa cay iyo nacaybsiye iyo dagaal ayuu idinkala kulmaa nebi maxamed wayajtahidu waxa uu ku dadaalayay ninkan kacbu bnu ashraf la idhaahdaa fii itaarati ashaxnaai bayna almuslimiin dadka muslimiinta inuu nacaybsiyo dhexdooda ka kiciyo oo labada arrimoodba oo laba ay gaaladu isku wadaan in ummadda weerarna ay kusoo egeeyaan markay doonaan inay isku duubmaanna ay qumbulo dhex dhigaan iyaga madaxa la isula dhacayo maraykanku in fara badan fara badan buu ku xisaabtamayay in shiica iyo suni la isu laayo laakiin difaac bay lahaayeen intii hore way iska celinayen way iska celinayen way iska celinayen waayo waxaa markaa loo badinaya meelahan la qarxinayo xabaalahan kolba qumbuladaha lagu qarxinayo in musaadka yahuudda iyo maraykanku ay ka dambeeyaan oo lagu xisaabtamayo halkeebay shiicadu ka cadhoon karta xabaashaasay ka cadhoonaya ko xabaashii dahabku ku buufisnaa u dambaysay qarxiyeen ayaa dabeetana laydhcaladii weyneyd baa ka kacday markaasaa dadkii tarab tarab ayay u daadsan yihiin suuqa dhooshuu ka qoslaya isaguna wuxuu leeyahy kuwan sharkoodii maca irhaabkoodii waan ka nasanayaa buu le anugu shidaalka si wanaagsan baan u dhaafsan karaa ya subxaana allah marka ninkan isaga ahi kacbu asarfale dhankana qurayshku kasoo wada cadowgu kasoo kicinaya halkanna dadka muslimiinta abuu munaafiqiin kusoo daynaya kala guraya naxligii qabiilka iyo gabayadii hore lasoo akhira toosiye waxaasu wada fakulamaa jabara calayhi salaamu kasran markastuu nebigu kabo kasri jabrigu waa kabid kasriguna waa jabid fakulamaa jabara calayhi salaamu kasran meel ummadda jabtay markuu kabo oo macnaha khilaaf dhexdooda dhacay markuu bogsiiyo dad isnacay markuu isu ururiyo wax maxaa ku xigaya haabahu haada shaqiy kaa guuldarada badani waxa uu isaguna soo kicinayaa bimaa yanfutu waxa uu saa usoo tufayo min samuumi lisaani carabkiisa sunta ka imanaysa sun buu isaguna soo kadhacaya mar alla markuu nebigu wax bogsiyada isaguna sun buu soo afuufaya dee dhisida iyo dumintuna way kala dhaqso badan yihin cid adiyo jeer cidda wax dhisaysa waxaa ka dhaqso badan cidda wax duminaysa ayaa ka dhaqsa badan walaa shaka marka ninkaasi ninkaasu ahaa mufsidka abeesadaa weyne sunta soo afafaysuu ahaa kadibna rasuulku sala allahu calayhi wasalam ninkaasuu dabeedna u kaarteeyeyoo waa kan ikhtiyaarka ku sameeye ka takhalusay rasuulku sala allahu alayh wasalam mujaahid weyn buu ahaa mid markaa wax ku foordaanoo meel iska fadhiya maha